bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wmin masaئil الأxkaami fi اtabac yahbutu la ida اstaqla fawaqac wاlcurfu macmuul bih ida warad xukm min الsharci الshariifi lam yuxad nucaajilu اlmaxduuri qabla aanihi qad baءa bاlkhusraani mac xirmaanihi wuxuu leeyahay naadimku wamin masaa'il اlaxkaami axkaamta masaa-isheeda waxaa ka mid ah wamin masaa'il اlaxkaami axkaamtii masaa-isheedii fi اtabaci shayga taabica dhexdiisa yahbutu inuu sugnaanayo weeyaan laa ida staqalla yahbutu wuu sugnaanayaa tabucu taabica laa ida staqalla haddii uu keliyooba maya fa waqaca ou dhaco ayb taabica wixii wax raacsanaa la yidhaha wixii wax raacayey keligii haddii uu noqdo waa dhaca shaygii uu raacayay haddii uu joogana waa joogayaa isaga ayb oo qaacidadan marka wuxuu ka rabaa tawaabicda ama ashyaada wax raacdo tabaca leh istiqlaal uma sugnaanayso tabacay u sugnaanaysaayb oo waaa ku dhe waxaa ku dhex jira waxyaabo marka lilistiqlaal aan usugnaanin litabac keliya u sugnaado wa min masaa'il alaxkaami axkaamtii masaa-isheedii fi tabaci taabici dhexdiisiina ugu axkaam ah waxaa ka mid a yahbutu yacni inuu taabicu sugnaanayo ayb laa ida staqalla haddii uu keliyooba maya fawaqaca uu dhaco markaa ayb wej kale ama si kale haddii qaacidadan loo dhigo macnaheedu waxaa weyan yuktafaru fi tawaabici maa laa yuqtafaru fii gayriha tawaabicda waa la dhaafaa wax aan qeyrkeed lagu dhaafin ayb taabica waa la dhaafaa oo waa muqhtafar buu noqdaa qeyrkiis waxaan lagu dhaafin ayb maalan waqafka qofka inuu naftiisa wax u waqfo waa istiqlaal keligiis inuu wax isku waqfo haddii uu rabo beertaan mirihi ka soo go-ayaan waqfay anaa isku waqfay ma laga yeelayo ma soconayo laakiin hadduu isagu taabic noqdana uu yidhaahdo beertaan miraha ka soo go-o waa waqfay muslimiinta o dhana u waqfay isaga muslimiintu raacsan yahu taabic uu yahayo mid ka midahu wax waa ka cuni karaa marka waqaf ahaantaas waa uga cuni karaa isagoo isaga waqfayba ayb fuqaradan u waqfay buu yidhi wasfigaas faqiirow noqday isagii marka waa cuni karaa waqafkiina oo waxaa weeyaan marka yuktafaru fi tawaabici maa laa yuktafaru fii gayriha yacni fi listiqlaal hadduu keligiis ahaan lahaa wax aan la dhaafeen ayaa markuu taabici noqdo lagu dhaafaa qaacidadan marka macnaheedu saas waa kalwaqfi calىa nafsihi laa yasixu walow waqafa calى اlfuqaraa'i uma saara minhum istaxaqa fi lasaxi waxaa ka mida baycu zarci qabla buduwi salaaxihaa beertii in la gado intaysan miraheedu bislaanin keligiis lama ogola mirihii oo keligiis ah bishardi اlqaطci laakin waa la ogolya taabic waay markaan ayb axkaamu tabac waxaa ka mida sidoo kale laa yanfaridu tabacu biاlxukmi xukunka lama gooni noqdo tabaca ayb tabaca shayga taabica ah keligiis xukunka lama gooni noqdo kii matbuuca ahaayo oo raacaya kalama gooni noqdo xukunka neef rimanoo kaleoo calooshiisa ilmo ku jira la gadaa neefkaas caloosha ku jira keligiis lama gedi karo waa baycul qarar laakiin litabac waa lagu gedi karaayo neefkaas riman meequu joogaa intaas waaye waa la gadaa beeca marka asalka ayuu ku raacaa isaga marka hadduu keligii ahaan lahaana lama gadeen ma la fahmaan ayb marka wuxuu leeyahay laa yanfaridu tabacu bilxukmi tabaca xukunka lama gooni noqdo waxaa ka mid a qaacidada waxyaabaha hoosgelayo altaabicu yasqudu bilmatbuuci taabicu matbuucu ku dhacaa oo haddii matbuucii uu raacayayba dhaco isagiina waa dhacay macnihidu waxay ku miaaliyaan man faatathu salaatu fi ayaami اljunuun waktiga oo waalnaa ayaa salaado ka tegey ayb farad ah tiro badan baa ka tageen waa soo miirsaday salaadihii faradka ahaa waa loo dhaafay somaa lagama rabo rawaatibtiina ma laga rabo marka ma soo qaleynayo wax rawaatib ah lianna rawaatiba tawaabicu lilfaraaidi faraaidkay tawaabicu yihiin oo maxaa la dhahayaa idaa saqada almatbuucu saqada taabicu matbuuciiba hadduu meesha ka dhaco taabiciina waa dhacay isaguna ayb taasoo kalea ka mid ah waxaa lamida marka middan oo usoo dhowaanayo alfarcu yasqudu idaa saqada alaslu alfarcu yasqudu idaa saqada alaslu farac iyo asal baa kala jira asalkii baa dhacay farciina waa dhacaya tanoo kale uma farcu illa waa taabici qaacidada baabkan soo gelayso kale qawaacidda soo gelaya waxaa ka mid a ah, altaabicu laa yataqadamu cala almatbuuc taabicu matbuuca kama hormari karo ayb taabicu matbuuca ma ka hormari karo sida qaalibka a ah. ayb qaacido kale iyadana waxay leedahay tarkiibka oo iskaga dhow dhow baabkan in lagu sheegana u bannaan tarkiibku xukunka khaasiyuu ku leeyahay oo ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa faina tarkiiba lahu khaasatun yatacayanu اlxukmu biha tarkiibku wuxuu leeyahay khaasiyo xukunka uu ku ceynoobayo ayb ayb tanoo marka uu sheegaa oo shay waxaa weeyaan hal hal xaba hadduu ahaan lahaa keligiis xugun yeelo lahay ayaa markuu murakab noqdo isagii iyo wax kale iyo wax kale oo iska korkoro xukunkii inuu isbedelo laga yaaba yani atarkiibu lahu khaasiyatun fi lxukmi saasuu ka wadaa ashyaa marka laysku dardaro isku dardarka xugun u keenaysaa jirto haddii la kala qaad qaadana marka mid walbaa xugun gaara u yeelan lahaa ayb ayb meelo badanaana marka uu qaacidadan ku dadyow markaa uu radinayo ayuu u isticmaalay ayb oo iyagu marka sunnada iyo bidcooyinka iyo waxyaabahaas aan u kala soocnayn ayb ayb shaarixu marka wuxuu leeyahay yacni anahu yahbutu tabacan maa laa yahbutu istiqlaalan ayb walidalika fiqiga meelo badanay ku timaadaa qaacidadan yuktafaru fi tabaci maa laa yuktafaru fi listiqlaal iyo siyaabahaas oo kale ay u isticmaalaan kutubta furuucda laga heli karaa masaa-isha mihaalkeeda iyo ayb oo marka mihaalkeeda la joogaa qaacidada la keenaa markaas si kalena waa udhigaan hadda tabac buu isaga noo cabiray tacbiir kalena waa leedahay yuqtafaru fi dimniyi maa laa yuqtafaru fi listiqlaal kutubta badana saasaa u badan fiqiga haddaa aragto isla qaacidadan waa tabac iyo dimni isku mid waa yuqtafaru fi dimniyi maa laa yuqtafaru fi listiqlaal shayga haddii uu dimni noqdo wax galo waa la yska cafiyaa wax aan lagu cafi lahayn hadduu keligiis ahaan lahaa uuna waxba galeen manuu marka saas yacnii annahu yahbutu wuu sugnaanayaa tabacan tabac ahaan buu u sugnaanayaa waxaa u sugnaanaya maa laa yahbutu waxaan sugnaanaynin istiqlaalan aan u sugnaanaynin waxaan istiqlaal u sugnaanaynin baa tabac u sugnaado fa ina min alaxkaami axkaamtii ashyaaa ashyaa baa ka mid ah yakhtalifu xukmuhaa xukunkeedu ou iskhilaafayo fii xaalilinfiraadi keligeed markay tahay wa fii xaali tabaci markay tabac tahay ligayrihaa raacsan tahay falahaa xukmun bay leedahay idanfaradad hadday keliyowdo walahaa xukmun bay leedahay idaa tabicat hayrahaa hayrkeed hadday raacdo de waxaan marka qofkan fiqigii aan aada u dhexgelin ama aan masaa-isha kutubta furuucda iyo aan akhrisanin mihaaladan iyo maarkaayo arkaayo marka leanna axaadiidta nebiga sala allahu alayh ali wasalam ee axkaamta sheegayso iyada axkaamtaa lagala baxaa laakiin axaadiidtii waxaan waxaa laga yaabaa si toosa ah inaysan kugu sheegin markay culimmadu laakiin axkaamta ka soo bixiyaan ayaa amiladaani ay imaanaya marka iyo adiladeeda ayb marka adilada waxaa la raadiyaa marka horta mas'alada la haysto suuradeeda masale aan suuradeedii lahaynin adiladeedii ma la fahmi karana walidaalika dadku inay iskaga dhacaan marka eh, kutubta waaweyn inay ku dul dhacaan oo axaadiidta waxay culimmadu aad uga fadilaan in la sameeyo ay u fadilaan in la sameeyo qofka marka hore inuu qawaaciddan iyo usuulkan iyo kitaab furuucdii muqadamaad furuucda fiqiga uu inta barto kadib axaadiistii uu aad u akhristo malaka ayuu yeelanaa xoog badan markaas macana oo isagoo waxaan yaqaan markuu axaadiistii tago si fiican uu malaka u yeelana laakiin haddii axaadiistii laga bilaabo un markaas maahan inay axaadiistu jiran tahay ma aha qofka fahamkiisa ayaa naaqis ah fahamkaagoo naaqisa axaadiidtii ah, haddaa u tagto diintii baaba laga yaabaa inaad u nisbayso waxaan hagaagsanayn marka mar walbo yani dadka furuucdan fiqiga uu arkaayo aaraa culumo un yani waxaa un qasaba qofku haddii uunan ahayn qof axaadiidtii iyo tafsiirkii iyo u leh hadduunan ahayn laabudda inuu aaraa qaadanayo hadduu marka aaraa'dii fiicnayd ka tago iyo ahlucilmigii hore wuxuu qaadanayaa aaraha dambe oo khalal ku jiro dadkan hadda yidhaahdo waxaan la akrinaya aaraa iyo waayo wararkan macno male axaadiista akhrista dhahayana ma yacni shan kalaam markay sheegaan sheekh hebel saasuu fadwooda ayaa ka maqlay sheekh hebel sidaasuu fadwoodo mau iska dhaafa isaga marka oo isagiiba qur-aanka iyo sunnada uu ku boodo ma yeeli karo marka maahan yani waxaan aaraa waaye iyo yani sheekh hebelaa fadwooday iyo aaraa waa isku meeshi unmarka aaraada wixii faasidaa laga tagaa wixii saxiixa waa la qaataa laakiin horta soo gaar wixii faasida iyo wixii saxiixa inaad fahamto ayb marka yacni maahan madaahibta culimmada islaamka kuwii horey kuwa dambe iyo dadka hadda cilmiga aadka ugu hormaray mid aan soo marin malin madaahibtiin qofku marka ceeb iyo eed midna kuma laha inuu kutubtii madaahibta u barto bal malakow ka helaa malaka fiican axaadiidtii hadhow marka wixii xadiid si waadixa u khilaafsan adoo malaka u leh iskaga tag oo yani xadiidkii raac markaas laakiin horta inaad soo gaartid ayb yacni anahu yahbutu tabacan waxaa u sugnaanaya maa shay laa yahbutu aan sugnaanaynin istiqlaalan kelinimo faina min alaxkaami ashyaaa axkaamtii ashyaa baa ka mida yakhtalifu xukmuhaa xukunkeedu uu iskhilaafaya fii xaalilinfiraadi keli ahaanshaha wafii xaali tabaci iyo tabaca ayb yani taabicnimada ligayriha ou raaco falahaa xukmun bay leedahay idan faradad hadday keli noqoto walahaa xukmun xugun bay leedahay idaa tab idaa idaa idaa tabicat hadday raacdo hayrahaa hayrkeed ayb famin dalika fi lbayci famin dalika kaagaas fi lbeyci beeci dhexdiisii waxaa ka mida laa yajuusu ma famin dalika kaagaasi fi lbeyci beeci dhexdiisii laa yajuusu yacnii waxaa ka mida maa laa yajuuzu waxaan bannaanayn ayb ama laa yajuusu maba bannaana beycu lmajhuuli majhuulkii beeciisii istiqlaalan kelinimo in loo gado shayga beyculmajhuulkii ma bannaana istiqlaalan in loo gado wayajuusu waa bannaan yahay idaa kaana haddii uu ahaado tabacan ligayrihi qeyrkii hadduu raaco ayb waa maxay neefkaas uurka ku jira keligii lama gedi karo waa majhuul waxa calooshan ku jira lama oga neef kale laakiin in lagu gato waa la ogolyahay ayb yuktafaru fi dimniyi maa laa yuktafaru fi listiqlaal wljahaalatu lyasiira waljahaalatu jahaaladu yasiiratun ay tahay ka asaasaati alxiiaan oo kale derbiga aasaaskiis oo kale wama ktafaa iyo wixii qarsoonaado tabacan isagoo marka taabic oo raacsan limaa dahara waxa muuqdo shay qarsoon laakiin tabac u ah shay muuqdo waa layska gedi karaa gurigaanaad gadanaysaa maalan aas-aaskiisii hoose ma ujeedid adiga laakiin shaygan aa ujeedidoo tabac u yahay waa bannaan yahay aas-aaska keliyaan gatayna ma bannaana ayb ilaana ma la arki karo ayb walxasharaatu xasharaadkii laa yajuusu ma bannaana akluhaa in la cuno munfaridatan iyadoo keligeed ah wayajuusu waxaa bannaan aklu duudi tixrigii cunistiisii iyo wanaxwu iyo wanaxwuhu wanaxwihi wixii la mid a ah, tabacan lihamarati miraha isagoo raacsan iyo wanaxwiha tixriga miraha waa galaa soo maha haddaad marka mirihii iska cunto timirtii oo kale oo wax ku jireen ood iska cunto xaaraanu cunay ninkaan ma la dhahayo shaygan marka timirtiibau tabac u noqday oo iska dhex galay hadda laakiin keligii inaad meeshan soo dhigato taxriiriya cunto ma la ogola oo xaaraan istiqlaalan waa u xaaraan tabacan waa u banaanaaday leanna in laga ixtiraaso waa dhib badan taha mararka qaarkood oo adoo hadda aanba u qasdaynin baa laga yaabaa inaadanba ka ixtiraasi karinba ayb wanali wanaxali dhahaahay ayb shinidii fii dubaabihi isagoo uu ku dhex jiro yacni ayb yani malabkii oo casali naxal malabkii shinida malabkeeda fii dubaabihi isagoo ku dhex jiro tixsigiisii iyo waxeedii iyadoo wadato oo ku dhex jirto in la cunaa bannaan ayb waalaaqu alaaqu laa yahbutu ma sugnaanayo bishahaadati الnisaa naagaha markhaatidooda naag markaatideed alaaq yani dalaaq kuma sugnaado faidaa shahidat ilmar'atu haweeneyda hadday markhaati kacdo annaha ardacat ilmar'ata naagtii inay nuujisay wa zawjahaa iyo ninka qabo ninkeeda infasakha nikaaxu nikaaxaa fasakhmaya tabacan liqabuuli qowlihaa fi ridaac dalaaqii marka muxuu iyada yacni keligeed hadday naag tiraahdo ninkan naagta waa furay oo naagtan ma qabo ma la aqbalaynin laakiin radaacii markuu soo galo oo dalaaqii ou radaacii dhex galo waa la ogolaya waa kukala waa ku kala tegaya oo hadday tiraahdo ninkan ee naagtiisa anaa nuujiyey waa la aqbalaa shahaadat lmurdaca dalaaqiina waa xasilaya muxuu ku xasilay litabac lilistiqlaal uma xasilin markii hore wاlcurfu macmuulu bihi idaa warad xukm min asharci shariifi lam yuxad wاlcurfu curfigii macmuulun ku lagu camal faloo lagu dhaqmo weeyaan bihi isaga caadada waa curfiga idaa warad hadduu soo arooro xukmun xugun min asharci shariifi min asharci sharciga xaggiisa uu ka soo arooro sharcigii day ashariifi sharafta badnaa xukunka oo lam yuxad aan la tacriifinin oo sharciga uusan xadaynin xugun sharciga uusan xadaynin haddii uu soo arooro curfiga waa lagu camal falaa marka qawaacidda shanta ee fiqiga u laabtay ka mid tahay alcaadatu muxakamatun alcaadatu muxakamatun caadadii waa la waa laga xugun yeeshaa waa laga xugun dhigtaa caadada dadka caadada ay leeyihiin ee curfigooda waa laga xugun dhigtaa daliilkeeda culammadu waxay dhahaan qowl ibni mascuud maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cind allaahi xasan waxay muslimiintu wax wanaagsan u arkaan ilaahay agtiisa waa ka wanaagsan yihiin calaa-i wuxuu yidhi lam ajidhu marfuucan xadiid marfuuca oo nebiga laga wariyey iyadoo aan ma helin ayb fii shayin min kutub اlxadiid aslan walaa bisanadin daciifin bacda tuuli اlbaxhi wa kahrati اlkashfi wasu-aal baxi dheer iyo su-aal fara badan kadib ma arkin buu yidhi iyadoo marfuuca wainamaa huwa min qowli cabdillahi bni mascuud mawquufan calayhi cabdullahi bni mascuud qowlkiisii waaye isagoo mawquufan calayhi o isaga lagu joojiye akhrajahu axmed fii musnadihi ayb dadka marka waxaa deliishada maa ra-aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cind allahi xasan caamada waxay samaynayaan waa iska waa sunno bidca ma aha nacam ayay leeyihin maxaa yeele muslimiinta xasan u aragtay waxaas ma laga wada nacam maa ra ah lmuslimuuna dadka horta yacni shareecada inay ka hadlaan oo yidhaahdaan kan waa sunno kan waa bidco kan waa xalaal oo kan waa xaraam caamo miamse culamo waa culummada waxay culummada u arkaan wax wanaagsan dhammaantood wax wanaagsan waay waa ijmaacibaaba loo deliisho karaa ayb ee wax culimmadiiba aynan qaarkood laga yaaba inay wax fiican u arkeen qaar kaloo badanna ay kasoo horjeedaan fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul taasaa marka qofkii culammada laga rabaa taas ayb laakiin waxay u deliishadeen fuqahada alcaadatu muxakamatun caadadii muslimiinta dhexdooda jaari ka noqoto haddaan sharci khilaafin shay sharcigii uunan xad u yeelin caadadii hadday xad u leedahay caadadaa lagu soconaa xadkeeda ila sharcigii baanba xad u yeelinba hadduu sharcigu laakiin xad u yeelo caadadii laguma soco karo marka xaqaa'iqa sharcigaan la hormarin xaqaa'iqdu saddex nooc ay ahaayeen xaqaa'iq lugawiya wa xaqaa'iq curfiya wa xaqaa'iq sharciya ayb alcaadatu muxakamatunaa marka la qaacidadan furuucda soo hoosgelaysa marka aaday u badan tahay waxaa ka mid a sinu lxayd aqalu sinin taxiidu fiihi lmar'atu da-da ugu yaroy naa ku xaysho sharci maa xadeeyeyna maya caadada dadka istiqraa'a la sameynaa dadka intii la arkay la maqlay da-dii ugu yareed sagaalay markaasu wuxuu ku marka aqalu sinin taxiidu fiihi lmar'atu tiscu siniin curfigaa laga keenay marka naa curfiga lagama boodi kara ma la dhihi karo aawo daliilkii sagaal sheegaya oo aayad qur-aan ama xadiidka nebiga oo dhahayo yacni sagaal ka yar naagta xayd kuma hesho sagaalay ku heshaa qur-aanka iyo sunnada kama hadlin acraaftii dadkaa loo daayay marka imaamu shaafici wuxuu yidhi marka <clears throat> bacda tatabuc intii ugu yarayd oo aan maqalnay uu yidhi naag inay ku xeshay sagaal nisaa-u xijaaz weliba sagaalkaasuu sheegay wax ka yarna hadda lama haayo intaan innaga laftirkeenna maqalnay ayb sagaalkaaba iska naadir camal ahba ayb soo ma garan wlbuluuq qaangaarka shan iyo toban baa la yidhi maalan qaangaarka marka calaamaad kalena waa leeyahay da markay tahayna shan iyo toban waa iska istiqraa calaamaadka haddii la waayo da-dan ay qofku uu gaaro shan iyo toban waa iska qaangaar camalay ku xisaabayaan <clears throat> waa curfi aqalu lxayd aqalu lxaydi yowmu walaylatun istiqraa iyo tatabuc waa isaguna curfi buu ku yimid aqalu nifaas yacni eh, nifaas inta ugu yar laxdatun <clears throat> ayb inuu iska go-o waa iska dhacda inta ugu badan lixdan inta ugu dhaca qaalibkoo loo badan yahay arbaciin waa waxaasoo dhan waa wada <clears throat> alcaadatu muxakamatun wa daabitu alafcaali almunaafiyati lisalaati salaadda maxaa buriyey afcaasha salaada jebiso waxaa la yidhi salaada qofku ina fi salaati la shuqlan in lagu dheeldheelo afcaal lagu sameeyo lama ogola afcaal intee abaa burinaysa intaansa burinaynin sharcigu ma xadaynin caadadaa loo celinaa qofku yani wax ay dadku isdhihi karaan war ninkan salaad kumaba jiran waa burinaya waxaynan isdhihi karinna m ma burinaya mutawaaliyaad inay yihiin curfigaa keenaya waxaan isku xigxigin wax laguma buriyo ayb waxaan dhan marka waa sidaas waa waxyaabaha marka dadka qaar badan ay yidhaahdaan kutubaha fiqhiga iyo markay ku arkaan ay yidhaahdaan daliil male waxaan dliil waa leeyahay qaacidadan mutafaqa daliil waa alcaadaةu muxakamat ayb haddaan sidaas la dhihinna adba caado un baa wax ku dhisi lahayd n haddii lagu baneeyo lagu dhaho waayahe heshaag waqtiga ugu yaray naa ku xaysho wax unbuu sheegayaa marka kaaga ra'yibu isaga laftigiisa iska ahaanaya waxaa soo gelaya sidoo kale iijaabka iyo qabuulka dadku sida ay wax ku kala aqbalaan wax isugu dhiibaan alijaab walqabuul curfigu u noqonaya imaamu nawowi siduu dhahay kitaabka kalan ku aragnay ayb waxaa lamida eh, ayb waxyaabahaas marka eh, qabdiga alqabdu bima yataxaqaqu اlqabdu baaca waxaa la yidhi si milkigu ou taam u noqdo waa inuu qofka soo qibdoodo waxa uu soo gatay kadibuu isi iibin karaa isaga ayb qofkan waxaan gacantuu kusoo dhigay maxaa lagu xaday karaa sharcigu ma xadaynin curfiga xadayna dhul hadday tahayna in loo banneeyo markii wax la kala gato ninkii markuu kaaga baxo qabdigii waa xasilay baa laleeyahay ashyaa la raro hadday tahayna boqol loor oo wuxuu gatay maalan sokor ah waa qibdooda baa la dhihi karaa markuu la wareego uu rarto naqli ashyaada yaryar dukaamada ee laga soo iibsado maxay ku qabdigooda u ku xasilaana mucaadaad isa siin alaabtii marka lacagtii baa u dhiibtay ninkii intuu kuu saaray waa soo qabsatay qabdiga waa dhacay biswaan khiyaarulmajlis unbaa lagu kala tegi karaa saasay u kala waxaasoo dhanna curfigaa ka dhigaya sidaasna ayb waxaddu safari alladii yubaaxu اlqasru wاlfiru safarka banaynaayo afur salaada in la gaabiyo xadkiisa ayb siddeetan iyo labo kilomitr meelahaasoo kale ilaa sagaashan kilomitr aan la yidhi waxaas waxay ku dhisan yihiin tatabuc iyo istiqraa iyo curfi ayb acraafta meeshaas ninkii aadaya musaafire loo yaqaanaa meel dhow ninkii aadayana safar maaha dadka curfigooda dadka ayb magaaladaas xamara qofka markuu kasoo tegaayo la foole uu imaanayo curfiga safar maaha magaaladii daafaheedii unbuu u socdaa ayb oo safar ma noqonayo mararka qaarkood masaafadii baa dheer haddana safar ma jiro oo waa maxay magaaladii baa weynaatay guryihii baa isku xigo ma la dhahayo marka sagaashan kilomitr meeshaan waa joogtaa magaalooyinka qaara ka badan halkan iyo jowhar magaalo dhanaa la helaayo isku weer ayb magaaladaas geesteeda ninka ka baxoo geesta kale aada salaada mau gaabina ma gaabinayo lianna curfan musaafir lama dhaho guryihii isku xigxigo weli itisaalaa jiro guryihii ah hal magaalo waay waxa uu ku dhex jiro meeluu ka baxay meel kale aaday male leh curfi waay waxaasoo dhan ayb nafaqada waajibka ah ninkii waxaa la yidhi nafaqaa ilmaha iyo naagtaada ay kugu leeyihiin maxaa lagu xadeeyey sharcigu ma xadeeynin ayib see marka qofku muxuu ka dhiganaa curfiga beledka dadka aan israafka badnayn cariiriga badnayn maxay wax ku masruufaan ninkanoo kale dadka ah kaasaa laga qaada qaaliga oo kufa ku fardina ka yarna maya ka badanna maya curfi unba usoo noqonaa fiiri marka waxaasoo dhan marka furuuc soo gelaysa waayo qaacidadan baxdi kale waxaa weeyaan fiima tahbutu alcaadatu caadadu maxay ku sugnaataa iyada laftirkeeda caadadan waa waxaan waa caado waa la ogaaday waa sugnaatay maxaa goor baa la dhihi karaa mararka qaar hal maray ku sugnaataa hal mar bis hal mar shay caado lagu arkay waxbaa lagu dhisi karaa shaaficiyadu marka kaasoo kale waxay ku mihaaliyaan baabka mustaxaadada markay ka hadlayaan naagta marka ay leeyihiin muctaado waaye muctaada ama mumayize ay tahay waxa ay ah, marka ay yacnii qofkan aweentan waa muctaado marka la leeyahay caadadaas iyadu ay ka caado dhigatay ilaa goormaa la fiirinaa mar walow maratanay dhahayan hal mar oo qofkii hadda maalan naagta hal mar baa xayd ka yimid hal mar ayaa xaydkeedu ou noqday xayd saxsan oo lix maalmooda dhiig u joogay bisha lixda maalmoodoo hore labaatan iyo afar maalmoodna daahiray ahayd bishii ku xigtay waa isdaraantartay ayb naagtaas marka sifadii dhiigga tamyiizna ma haysato tamyiiz ma haysato dhiigga culayskiisa iyo kafi khifadiisa iyo lownkiisa iyo aswadkii iyo axmarkii iyo ashqarkii iyo sufra iyo kudradii iyo ma kala taqaano waa isku dhex dardara dardarantay tamyiiz ma leh laakiin hal maray caado soo heshay caadadaas ma loo noqonaya waa loo noqonaa bay leeyihin marka markan oo naagtaas waxay isxaydinaysaa bil kastoo lixda maalmood ugu horeyso inta kalena waxay ka soo qaaday inay daahir tahay walow maratan taasoo kale marka <clears throat> mararka qaarna waxay yidhaahdaan caadadu inay saddex mar meelaha sugnaato hal mar keliya kuma filnay leeyihin kow labo saddex in la gaaro iyaduna marka masaa'il bay ku miaaliyaan ayb <clears throat> ayib mar kalena waxay leeyihiin caado aan takarurin waxba laguma dhisaayo dhahaya qaa'ifkaoo kale qaa'ifka qaaifku waa ninka hidda sooca yaqaano mararka qaar baa qaa'if loo baahanaa ilmihii haddii laysku qabsado si kale lagu sooci waayo adhow marka waxaa la leeyahay qaa'if baa kala bixinaya ninkaas qaa'ifkaa shuruuddiisa marka caadatan waxaa laga rabaa in dhowr jeer qya qiyaafadan ay ka soo noqnoqotay oo la tijaabiyey dhowr waxyaabood intuu sameeyey ay u asiibay oo kale marka la ogaado kalea la dhihi karaa ee maaha nin hal mar wax yiri iyo oo iska waafaqday iyo keliya kuma filna qaaifka oo kale marka takar takraar yaa loo shardiyaa caadadiisu nacam ayb ayb waxyaabaha saas oo kale <clears throat> caadadu baxdi kale waxaa weeyaan oo qaacidadan ku tacalluqo alcaadatu muxakamatun marka la leeyahay tahbutu alcaadatu ida daradat laa ida darabat caadada laftirkeedu waxay sugnaanaysaa hadday si toosa u socoto hadday isbaraanbarayso marna saan noqonayso marna si kale marna si kale waxba laguma dhisi karo ayb in idarabat wajaba albayaan caadadii hadday marka idiraab uu ku jiro bayaana waajibaay marka mihaalkeeda ninka dharka tolo fars wuxuu ku shaqaystaa marka dhartolaha ujradiisa ujratu dimo wa isaga waxaa laga rabaa dimadiisa inuu maradan ninkan u tolo xirfaduu ku shaqaystaa qalabna waxbuu ku tolaa dun iyo u baahan yahay dun iyo cirbad iyo u baahan yahay dunta yaa laga rabaa marka nacam yay dul saaran tahay oo laga rabaa ayb kaatibka xirfadki wax qoriduu ku shaqaysta maalan khadda uu wax ku qoraayo ayaa laga rabaa caadadii baa marka isbedeshay taaratan waxaa arkaysaa ninka waxaa keenaayo marada loo tolaya dunta keensado oo xirfadda keliya loo qabtaa wax looga qaataa ma caadatan marna macal dunta isaga isku haysto innaga curfigeenna dunta iyo wax dhan isaa isku qabo waa caada mudarida la dhihi karaa teenna laakiin haddii lacalla idiraad uusan jiri lahaynoo marna saan marna saan ah, ay ahaan jirtay labadoodii baa isqabtay marka see lagu kala saarayaa marka yaa dunta laga rabaa baa laleeyahy bayaana marka shardi ah marka hore caqadka ay gelayaan hadday caadadu noocaas tahay hala kala caddaysto oo heshiiska hala kala dhigto hala yidhaha aniga waa ii shaqaynaya keliya dunta anaa keensanayo iyo maya dunta adaa lagaa rabaa iyo shaqadaba intaasna marka wax ku qaado curfigii marka waxaa weeyaan ida darabat bayaana waajib ah haddii idiraab uunan jirino hal caado lagu socdana iyada waa la xukumaa markaas ayib alcaadatu muxakamatun ida daradat laa ida darabat ninkan wax qoraayana sidoo kale qadda curfigu haddii uu yahay inuu isaga keensado macalqadiisa war male waa soconaa curfigaas laakiin haddii curfiguba khilaaf ka taagan yahay waxba laguma dhisi karo curfi khilaaf ka taagan soo heshiiyaa la dhahaa labadiina ayb tacaarud اlcurfi washarci iyadana waa baxi kale curfigii sharcigii baa iscaariday ayuhumaa yuqadam marka yaa la hormarinaa markaasoo kalena laba nooc waay sideedaba marka curfiga iyo sharciga iscaaridayaan waa laba nooc sharcigu wax xuguna inuusan ku tacalluqin markaas sharcigii ayaan wax xuguna ku tacalluqin curfigaa markaas la hormarinaya nacam curfu listicmaal maala waa qofkii wuu dhaartay wuxuu ka dhaartay anlaa yaakula laxman wallaahi baan ku dhaartay hilib ma cunaayuu yidhi maanta markaasuu wuxuu cunay malay ninkaas ma dhaar furay mase ma dhaar furay sharcigu malaayga hilib waa u yaqaanaa laxman dariyanuu yidhi qur-aanka nacam laakiin markuu sidaas sheegayo sharcigu xugun ma ula qasdaayeyna maya wax xugun loola ma ahayn sharcigu xugun inuu ku tacalluqo hilibkan malaayaga uguma talagelin uu iskaga magacaabay markaas min baabi alimtinaan yaa la hormarinaa marka curfi iyo sharciba hadda iscaariday ninkanna wuuu ta curfigiina wuxuu taagan yahay malaay hilib ma aha oo qof haddaa diin la yidhaha warni orodba hilib iyo doon malaay hadduu keeno maxaa igu keentay uu leeyahay hilibkan xoolaha unba u yaqaanaa soo maa curfigii sidaas waay sharcigiina qur-aankiiba waxaa laga helayaa malaygii oo hilib lagu sheegaya labadaad waa iscaarideen ayuhumaa yuqadam curfigaa la hormarinaa markaa maxaa yeelay sharcigu xugun maba kala jeedo hilibnimada malayga xugun ma kala jeedo wax xuguna kuma tacalluqayo ayb ayb wain sama allaahu asamaka laxman haba ku magacaaba ilaahay kan kale waxay tahay nooca labaad an yatacallaqa bihi xukmun sharcigii shaygan xugun buu ula qasdaa oo xugunaa ku tacalluqo curfigii iyo isagii baa iska hor yimid sharcigaa markaas la oo maxay ka dhigan tahay falow xalafa qofkii wou dhaartay maalan laa yusallii ayb wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay laa usallii inaanan tukanaynin ayb sharciga salaada muxuu u yaqaanaa sharcan sharci ahaan weliba isagoo u jeedo dawaat rukuuc wa sujuud iyo u yaqaanaa sharciga soo maa curfigana wuxuu u aqoon karaa ama luqada duco iyo wax lamida amase wuxuu yidhi wallahi laa asuumo ilaahan ku dhaartay ma soomay aniga soonkii curfiga waa loo aqoon karaa qofka inuu af haysto shib yidha hadal ka af haysto sharciguna muxuu ula qasday soomna ashyaa cunto cabid iyo jimaac iyo laga afhaysto la qasday labadan hadda aday isku hor yimaadaan ninkaas waxaa la dhahayaa marka haddii uu tukado salaad waa dhaar furay sharci ah sujuud iyo rukuucda ah. haddii uu cuntadii iyo cabiddii iyo waxaas iyo uu ka afhaystana markaas waa dhaar furay oo marka sharcigii baa la hormarina ayb salaadba haddii uu yidhi labadan waxaa la qallibaa macnihii sharciga ayb ilaa salaad iyo sawm sharcigu macnou ula qasday macnahaasaa laga hormarina curfigan waxaan dadkan u yaqaanaan waa laga tegaa wax sharciga u yaqaanaa la hormarinaya ila sharci baa markaas la jooga ayb marka an yatacalaqa bihi xukmun iyo an laa bihi xukmun ayuu uqeybsamaa markiiba kuma soo boodeysid nacam sharci curfi baa iscaariday waa hubsanay nacam shaygan mucaaradadan sharcigu keenay ma ula qasday sharciga mase maya hadduuna ula qasdin curfigaa taagan weli haddii uu shaygan macno sharci ah u leeyahay sharcigu ou maxad taxdiid sharci ah shaygan hadduu leeyahay sharcigaa la hormarinaa markaas taxdiidkii sharciga ayaa laga hormarinaa midkii curfiga ayb curfi iyo luqa hadday iska hor yimaadaanna curfi iyo luqo ayaa iska hor yimid ayuhumaa yuqadam laba wejay shaaficiyadu ka qabaan wej wuxuu leeyahay luqadaa la hormarina ayb alluqatu muqadamatun qaadi xuseinna taasuu ku socday wejka labaadna wuxuu leeyahay addalaalat alcurfiyatu muqadamatun dalaalada curfigaa la hormarinayaa lianna alcaadata muxakamatun ayb oo haddii qofku uu yidhaahdo acduuhu daabatan daabad ha la siiyo ninkan faras ama baqal ama dameer yaa la siinayaa ayb ayb wax yaroo hadda dhulka korkiisa ku socda iyo haddii inta la siiyo loo dhiiba la yihaa tamba daabad baa la yihaa qaado maya curfiga wixii uu u yaqaanay baa markaas lagu tasarufa la aada waxyaabahaasay ka bixiyaan marka curfi caama iyo curfi khaasa iska hor yimid qaacidadan waa fara badan tahay curfi caam ah iyo curfi khaas ah baa iska hor yimid daabitku waxa uu yahay in kaana in kaana almaqsuusu ayb maxsuuran lam yuahir ayb curfigii caamka iyo khaaskii baa iska hor yimid daabitku waxaa weeyaan curfiga khaaska ah hadduusan maxsuur haddii uu maxsuur yahay waxba ma saameynayo oo dad gaara maxsuur ku yahay saameyn male maalan naag ayaa caadadeeda xaydku wuxuu yahay caadaadkii naagaha wa way ka yar tahay caadadeeda iyada ayb aalibkaa loo celinaa markaasna iyadii baa marka naadir noqotay suuro oo waxaa weeyaan hal naag maxsuur ku ah waxba ma lagu dhisaayo caadaatu nisaa wa loogu dhisaa markaa caadadii lasoo bixiyey alayd aqalulxayd yowman waleylo naaguhu ay lahaan jireen hadday lacalla iyada ka khilaafto oo kale teeda ma la milicsanayo taas unbaa la aadaa ayb haddii curfiga khaaska iyada uunan ku koobnaynoo hayru maxsuur uu yahayna maalan qoom caadadooda waxay ku dareersatay cagsiga caadada guud oo waa maxay maalan beerahooda habeenkiiay ilaashadaan xoolahoodiina maalinkii caadada mudaridka maxay ahayd xoolaha habeenkii in la ilaashado oo hadday xooluhu habeenkii wax halleeyaan ninka iska lahaa laga rabaa maalin hadday halleeyaanna ay beer galaanna ninka beer talaa laga raba inuu maalinka beertiisa ilaashado caadadu waa saas soo maha dadaa dabagediyey maalan qoom meel degan baa cagsiga ayaga ku shaqeeyaan xoolihii marka habeenkii maalinkii ilaashadaan <clears throat> habeenkii waa iska days beerihiina waxay sameeyeen cagsi habeenkii bay ilaashadaan maalintii waa days beertii caadadaas marka caada maxsuura oo caada oo hayru maxsuura a ah waay qoomkaasoo dhan bay camimaysaa qolo gaara ma ku ahan iyo qof gaara kuma gaar ahan ayb ta noocan oo kale ma la dejin karaa sidii curfigii caamka ahaa oo kale mase ma la dejinayo laba wej baa ku sugan al asaxu tacumu beledkaas la joogo caadadaas caamay ka noqonayma ayb oo waxaa wax lagu dhisayaa caadadaas iyaga khaaska u ah yani hadday marka qolo curfi gaara iyo caado gaara yeeshaan macnaheedu waxay tahay caadadoodaa loo fiirinayaa mid kale loo fiirin maayo tiro badan ayb <clears throat> alcaadatu lmuariya muqaridatu fii naaxiyatin caado meel muqarid ka noqotay mansilata shardi ma la deji karaa shardi oo kale ayb maala meel baa caado muطarid waxaa ka ah qofku hadduu qof wax ka daynsado inuu u ziyaadiyo iyagu shardi ma gelayaan laakiin caadada muqaridkaa ah waxay tahay dadkan dii nin wax la amaahiyo boqol dollar oo kale boqol iyo toban oo geena hadday shardi ahaa lahayd boqol iyo eh, tobankaas maxay noqon lahaydna ribay noqon lahayd ma la dhihi karaa marka maadaama caadadan qoladan ay ku dhex faaftay waa sidii shardi oo kale iyagoo shardi kala galay oo kale waay ma la dhihi karaa alcaadatu lmuqaridatu fii naaxiyatin hal tunazalu mansilata shardi ma la dhihi karaa ma masamey laba wej baa ku sugan asaxuhumaa laa shaaficiyada marka waxay leeyiin wejka asaxa ah waa maya shardi ma laga dhigi karo wax caado un ku kooban shardi ma ah oo hadhow marka in la yidhaha waa shardi waxaa ka ratib maayo waa ribo ma banaana in la yidhaahdo ayb ayb curfiga alfaadda lagu xiraayana iyadana alcurfu اladii tuxmalu calayhi اlalfaad curfiga alfaadda markii la qofku marku lafdi idlaaqo curfiga loo celinayo lagu xeraayo curfi noocee oo noqonaya curfi saabiqa mase curfi laaxiqa ama curfi oo mutaakhir ah kan mutaakhirka waxba laguma dhisaayo midka saabiqa ah yaa lagu soconaa nacam oo horreeyey oo wuxuu leeyahay alcurfu aladii tuxmalu calayhi اlalfaadu inama huwa almuqaarinu الsaabiq midka haddana la xiriiro horeeyeyna duuna almutaakhir maya e. kelimaadkan gadaal ka imaadoo kale oo dadku iska isticmaalo oo curfi hore u jiray aan ahayn hadda taaganna aan ahayn oo faashi noqdayna aan ahayn kaas dambe waxba lagu dhisi maayo kii hore iyo muqaarinka un kaas unbaa wax lagu sameyn lagu dhisaa ayb taas intaanan uga baxayna hada macnaa qowli اlfuqahaaءi alcaadaةu muxakamatun ay macmuulu biha waa lagu camal falayaa faidaa nasa shaaricu shaaricu haddii uu caddeeyo calaa xukmin xugun ucallaqa bihi shayan shay uu ku xiro xukunkaasna fain nasa calaa xaddihi xadkiisa yani tacriifkiisa laga wadaaye wa tafsiirihi iyo tafsiirkiisa shaaricu hadduu caddeeyo waa sidii la rabay wailaa waa la qaadanayaa ukhida bihi wailaa haddii kalena rujica ila alcurfi curfigii baa loo noqonaya aljaari soconaya wadalika kalmacruufi oo kale weeyaan fii qowlihi tacaala wacaashiruuhunna bilmacruufi naagihii la dhaqma bilmacruufi kula dhaqma shay sharciga iyo curfigaba ku wanaagsan caadada wahada ladii kan waa midka jaraa calaa ayb calayhi curfu nnaas wahada aladii jaraa calayhi curfu nnaas kani waa midka marka dadka curfigooda ku dareersaday wakadalika biru lwaalidayn wasilati eh, wasilatu larxaam fa fakulu maa shay dhammaantiis yucaddu lagu tiriya biran samafalaya khayr iyo wasilatan xiriir fa huwa daakilun fii dalika kanuu soo galaa birulwaalideyn iyo xaday haddii lagu dhaho sharcigiina ma xadaynin curfigaa xadaynaya dadkaas jooga waxay is war ninkan waalidkiis waa u dadaalay waa biri ayb haddaan de sharci uusan ka hor imaanayna laga wadaa dadka qaar baa xaaraantii iyo qayr daradaa laga yaabaa inay beri u aqoodaan banaan oo waalidkii wax loo soo bililiqeeyo oo guri biliiliqaal la dejiyo oo wax biliiliqaal lagu masruufo iyo ninkan waalidkiis firis ugu dadaalayo ma u dadaalin taasoo kale ayb in kaana waxsiinta iyo waxaas daahirkeedu fiicnaan ay u muuqanayso haddana curfigii sharcigu waa inuusan duminaynin fahuwa daakilu fi dalika wakadalika lafdu lqabdi baa la mida baa la mida qadciga marka la joogo kitaab lxuduud wa an yasriqa min xirzi milihi a shardi a naam xirzulmili maxaa laga curfigaa loo celinaya dahab dadka intay dhigtaan lacag intay dhigtaan dharka intay dhigaan cuntada xaggay dhigaan kaas unbaa la fiirinaya wاlxirzi ayb wakadalika lafdu اlqabdi ayb wاlxirzu waalfaadu اlcuquudi alfaada cuquudda kullihaa cuquud oo dhan yurjacu fiihi ila curfi baa ilaa curfi الnaasi baa loola laabtaa wamin hada idaa amara xamaalan nin xamaali ah hadduu amro wanaxwahu iyo wixii la mida bixamli shayin shay inuu u qaado min gayri ijaaratin ujraa la-aan wax ujraa laguma heshiinin orod alaabtan qaad gurigii geey buu yidhi kanna waa la booday nacam gurigii buu geeyey falahu ujratu mili caadatihi isagoo kale meeqow waxaan ku qaadaa oo meeshaas lagu geeyaa baa laleey intaasu yeelana marka wayadkhulu fii haada waxaa gelaya kan tasarufu linsaani insaankii tasarufkiisii fii mulki hayrihi ayrkiis fii milki hayrihi oo ku tasarufo waxaada lahayn baa ku tasaruftay shaygaas miligiisoo kalea lagaa rabaa ayb ayb waisticmaaluhu baa la mida bigayri idnihi oo isticmaalay idaa jarat ilcaadatu bidalika hadday ku dareerto ayb wاlmusaamaxatu musaamaxadii ka tarawuxi bimarwaxati gayrihi iyo waxyaabaha yacnii dadku ay isu musaamaxoodaan caadatan aysan waxba ku kala qaadanin ayb iyagoon waxba laguma kala mudanayo ayb maalan xoogaa wuxuu ku kayrkiis marwaxadiisii ayuu ku qabowsaday caadatanna waxay tahay ninku hadduu meel soo galo oo iska fariisto oo meeshiisiiba u ogolaaday marwaxadaan meesha ka shidanna waa caadatan waa iska musaamaxooda oo waxa la yskagama qaado ujiraan kaa rabaa keen ma dhahaya curfigi baa loola laabanaa buu leeyahay wadaqu baabihi albaabkiisa garaacistiisa ayb wadukuulu milkihi milkigiisa geliddiisii walow lam ya'dan fiihi yaanu idmin lijarayaani alcaadati walcurfi bihi caadadii ku dureerka ay ku dureersatay darteed baa waxaas laysugu musaamaxoona marka ayb mucaajilu lmaxduuri qabla aanihi qad baaa bilkhusraani maca xirmaanihi mucaajilulmaxduuri shaygii maxduurka ahaa ee xaaraanta ahaa midka degdegsado qabla aanihi waqtigeedii ka hor intaysan shaygan intaanu usoo bannaanaanin ka hor qad baa-a wuxuu la laabtay bilkhusraani khasaaro mac xirmaanihina lala qabo hungoobidiisa iyo waxwaayidiisana lala qabo ayb halkan marka qaacido wuxuu sheegayaa la yidhaahdo man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ninkii shay degdegsado waqtigiisa ka hor waxaa lagu ciqaabaa inuu waayo waxaas laakiin shay xaaraan inuu yahay in lagu dabdiyaa fiican abubakr ibn اlcarabi fi اlqabas xaaraantaas ku dabdinaa musanifka laftirkii naadimka xataa mucaajilu lmaxduuri buu yihi diqaa marka ku jirto shay adiga hadda xaaraam kaa laakiin kuu banaanaa doono haddaad istiraa war waktigaas ma suugi kartid haddaba iska qaadaba alawelba waa kuu banaanaan lahaaye haddaa istiraadid xaaraanna waa ku dhacday shaygiina waa weysay maxaa ka mid a aabbaha maalan maalkiisa ama nin in adeerkaa oo adiga aada dhexlaysa kali keliya walaalkaa maalan oo kaliga aad dhexlaysa ayaad maalkiisa hadda kuuma bannaano waa kaa xaaraam laakiin markuu dhinto waa kuu bannaan yahay maalkiisa oo adaa yeelanayo waa sugi weysay maalan markaasaad <clears throat> waa dishay qaatil baa noqotay dhaxalkii may qaadanaysaa maya qaacidadaanay ku dhisan tahay marka shay maxduur ah waktigiisii oo kuu bannaanaan lahay oon la gaarin <clears throat> ayaad soo hormarsatay maxaa ka faa'iideynaa weysa marka <clears throat> ayb mucaajilu lmaxduuri shayga maxduurka ah marka walidaalika shay meelo badanay gelaysaa marka qaacidadan oo kale hore waxaan usoo marnay <clears throat> almashaqatu tajlibu taysiir <clears throat> haddii mashaqo aada gasho waa lagu fududeeye daruuraa ku dhacaysaa marka daruuradii waxbay ku banaynaysaa laakiin daruuradii haddaad adiga doonato si aad xaaraanti u gasho shaygii xaaraanta aydna kuu banaanaan maayo oo awal daruurada ku banaanaan jiray waana dambaabaysaa man istacjala shayan qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi ayb dadkan marka masaafada wax ku guursadoo kale iyo oo iyagu dhahaya naagta haddii awalba ay weli way lahayd weligeedii haddii ay waay lahayd waa la guurin lahaa yacnii daruuratan oo muxakama guuri lahay haddana sidii maan maanyeelma shaygii intaan la gaarin buu degdegsaday man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi ma waxaas uu sameeyey wax ka xasilaaya maaha ayb mucaajilulmaxduuri shaygii xaaraanta ahaa kan degdegsanaayo qabla aanihi waqtigii ay bannaanaan lahayd ka hor qad baa-a wuu la laabtay bilkhusraani buu la laabtay khasaaro mac xirmaanihi lala qabo hada macnaa qowlihim weeyaan man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihim wa hada caamun waa caam yii fii axkaami dunya waalaakhira axkaamta adduunyada iyo midda aakhira caam bay ku tahay wayadkhulu fiiha waxaa soo gelaya buu yihi masaa'ilu kaiiratun masaa'il badan minha waxaa ka mid a idaa qatala muwarihahu ninkii isaga dhaxal siin lahaa haddii uu dilo tanuu soo gelaa ow man awsaa lahu bishayin qof shay udar wax u dardaarmay oo yidhi haddaan dhinto aniga hebel waxaa la siiyo markaasuu yidhi warkan waaba dhime la waa dile soo wixii u qaato ma la siinay wax dardaarana ma yeelanayo qaacidadaana loogu diiday marka ow qatala alcabdu addoonkii baa wuxuu dilay almudabbaru la dib dhigay sayidahu sayidkiisa adoon sayid baa addoonkiisa wuxuu yidhi haddaan dhinto xoraa tahay in ana midtu fa anta xurun ninkii marka wuxuu is yidhi war ninkaan sii dadeji xornimada say kugu soo degdegto xaaraan buu galay sayidkiibuu kow ka siiyey weli waa addoon sharcan fainahu yuxarimu اlmiiraaha qatligaasi wuxuu xarimayaa dhaxalkii wاlwasiyata wاlcidqa wa minhaa waxaa ka mid a ah almuطalliqu fii maradi mowtihi dhimashadiisa jiradeeda dhexdeeda midka wax ku furaayo faina zawjatahu zawjadiisa tarisu minhu way dhaxlaysaa walow kharajat min alciddati ba ha ka baxday ciddada haddii la doono nin baa marka sariir saaran marad makuuf ah oo ku jiraa markaasu wuxuu is yidhi naagtan intay ku dhexli lahayd maalkaaga iska furba hadda idraar buu u furay marka na waana laga ogaaday oo maalan wuxuu leeyahay aniga intaa i dhaxli lahayd adiga haddaanba ku furaaba sidaabuu marka ku furay uu yeelay ayb naagtaani marka zawjadaasi way dhaxlaysaa walow ciddadii ha ka baxda hadday doonto naag oo kale unbaa iska ayb maradkana waa midka makuufka ah dabcan ee jirre iska caadiya ah, hadda lagama hadlayo jirre qofkan uu sariir u saaran yahayo yacnii sakaraadkii uu fuulo ayuu sidaasoo kale yidhi saasuu marka qaacidadaanay gelay buu leeyahay man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi isagii baa wuxuu degdegsaday ilmihiisii isagoo dad kale u roona o isdhahaya naagtan inuu meesh ka bixiyo degdegsaday hab xaaraanowna ku degdegsaday waxaas waxbaba kama jiraayan waa ku dhaca wixii uu ka cararayay unbaa dhacahayan wakadalika fii axkaami اlaakhiratina waa la mid axkaamta aakhiro faman labisa alxariira xariir qofkii labisto fi dunya adduunyada lam yalbashu fi laakhirati aakhiro kuma labisanayn wuxuu leeyahay xariirta adduunyada markaa ku labisato aakhiro ku labi xadiidkana saas u dhaha aakhiro kuma labisanaysa sababtoo ah iyadoon weli kuu xalaaloobin baa degdegsatay adiga nimankaana laga wada ayb man istacjala shay-an muxaraman qabla awaanihi cuqiba bixirmaanihi inaadan aakhiro helin ayb waman shariba alkhamra khamro qofkii cabo fi dunyaa lam yashrabhu fi laakhirati tanay marka ku salaysan tahay buu leeyahay aaduu marka nusuusta wax uga soo dhex baxana sheekha masaa-il xataa yacnii axkaam hadda aakhiro ku tacalluqdo oo qadaheeda adduunyadan dhexdeeda uusa hadda ku imaaneyna iyo qaacidadan marka kasoo bixiyey waxaa fahmaya marka inuu aada diinta u ufahmsanayo raximah llah wakamaa ana almutacajila lilmaxduuri shayga xaaraantaa qofka degdegsanaya yucaaqabu sida loogu ciqaabaya bilxirmaani inuu wax waayo faman taraka shay-an lilaahi cagsiba haddana ku bara dhacda kale faman taraka shay-an shay qofkii ka taga lilaahi ilaahi dartii uga tago shayga oo tahwaahu nafsuhu naftiisu jeceshahay cawadahu اllaahu ilaahay wuxuu ugu bedelaa khayra minhu wax waxaasi ka khayr badan fi dunya wاlaakhira addunya aakhira waa cagsigii tan waa shay ilaahay kaa xarimay oo waqtiga uu ku xalaaloobi lahaa in la gaarin baa degdegsatay waa weysay shay hadda aad jeceshahay oo naftaadii umuhanayso iyo ilaahay dartiis baa uga tagtay waa cagsi kan waxbuu sameeyey kii hore kan waxbuu uga tegay ilaahay dartiis waa loo uu helayaa waxaas marka wax ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelaa faman taraka macaasi allahi ilaahay macaasidiisa qofkii ka tago ayb wa nafsuhu nafsadiisuna tashtahihaa ay ishtihaynayso cawadahu llaahu ilaahay wuxuu ugu bedelaa iimaanan fii qalbihi iimaanu qalbigiisa ugu bedelaa wasacatan waasacnimo wanshiraaxan laabtiisa waasaca wa barakatan iyo baraka fii risqihi risqigiisa dhexdiisa wa caafimaad fii badanihi jirkiisa maca maa lahu lala qabo min hawaabi illaahi ilaahay hawaabkiisa alladii hawaabka oo laa yuqdaru laa yuqadaru calaa wafihi aan la qadari aan la jaangoyn karin ayb ama laa yuqdaru calaa wafihi aan la awoodi karin oo la qadari karin aan la qadari karin marka ayb qaacidadana marka meelahaas badan oo fiqiga yaa gasho ayb wain ata taxriimu fi nafsi اlcamal ow shardihi faduu fasaadin wakhalal ayb wain ataa haddii uu yimaado ataxriimu taxriimkii <clears throat> fii nafsi alcamali camalka daatadiisa <clears throat> camalkii daatadiisa dhexdeeda uu ku yimaado aw shardihi aw shardi alcamali ama camalka shardigiisa dhexdiisa uu ku yimaado faduu fasaadin fasaadka u saaxiiba weeyaan wa khalalin iyo khalal <coughs> ayb qaacidadii marka annahyu yaqtadi lfasaad ayuu halkaan rabaa inuu ku sheega qaacida fiqhiya waaye iyada laftirkeeda qaacida usuuliyana waa way tahay kitaabkii marka usuulkan aada ugu faahfaahinay <coughs> wain ataa haddii uu yimaado ataxriimu taxriimkii haddii uu yimaado shaygii la xarimay waayo fii nafsi اlcamal ay fii daati اlcamal camalka daatadiisii buu ku yimid aw shardihi aw shardi اlcamal camalka shardigiisii buu ku yimid oo jihadii baan khaarijo aan ahaynoo waa jiha oo waxaa weeyaan ku dhex jirta camalka nahyigii iyo amarkii ayaa waxay ku wada jiraan shaygii soonkii baa tusaale loo soo qaadan karaa oo maalinta ciidda la soomayey ciid yaan la soomin baa la yidhi soon amarkiisna waa soo arooray sideedaba ayb amarkaasi soonka ah marka ma ka dhexbixi karo inuu dhaco maalin inuu dhaco ma ka dhex bixi karo maalintii baa waxaa noqday marka tii lagaa reebay nahyigii iyo ma'muurkii waa isgaleen marka waa isku dhex jiraan amarkiina waa soonkii nahyigiina waa maalinta maalintii iyo soonkii lama kala dhex bixi karo kaasoo kale marka wuxuu keenaa fasaad buu ku yiri soonkaas waa baail waxna kama jiraan ayb ow shardihi waxa shardigiisa ku tacalluqayana haddii camalku uu la soo gudboonaado yacnii shardiga uu galo cibaadada shardigeeda ayuu galay camalkii maalan fasaaduu keenaya ayb haddii marka shardigii iyo daatadii ou ka dhex baxo ee wax kale uu galo ee nahyigiina uu khaarij yahay camalkiina uu goonidiis uu yahay camalku iska ansaxaan ayb hawaabkuba ha hawaab la-aan ba iska ahaadee dimada waa beri noqone hada xukmu lcibaadaati weeyaan cibaadaadkii xukunkeedii alwaaqicati dhacaysay calaa wajhin muxaramin wej muxarama ku dhacaysay fain caada taxriimu taxriimkii haddii uu u noqonayo ilaa nafsi lcibaadati cibaadada nafsadeeda aw caada ilaa shardihaa ama shardigeeda uu noqdo falcamalu bailun mihaaluhu salaatu fii waqti nahyi <clears throat> mihaaluhu asalaatu salaad waa fii waqti nahyi waqtigii layska reebay dhacayso <clears throat> aw amase wahuwa isaga oo mustadbiru lqiblati qiblada ka jeedo qiblada inaad ka jeesato waa lagaa reebay salaadna waa lagu amray salaadii iyo qibladii oo laga jeesto ma isgeli ma kala bixi karaan maya tan shardigiiba u miaalina marka mustadbir alqibla kii horena awqaatu nahyigana salaada gashaa maxay gashay <clears throat> iyadana salaadii ayay gashay fii nafsi alcamal ow shardigii buu kala miaaliyey fii nafsi alcamal mihaalkeedu waa asalaatu fii waqti nahyi ow shardihina waxaa weeyaan asalaatu mustadbira alqibla ow calayhi najaasatun najaaso ka dheeraw baa lagu yidhi salaadna dukaa lagu yidhi najaasadii baa ku kor saaran salaadaadii iyo waa isdhex galeen marka iyo najaasadii shardigii salaaddii dahaaradii lagu amray iyo najaasada waa isdiidayeen mana la kala bixi karo shardigibuu galay marka na ma ansaxaysa marka ow huwa muxdiun ama isagoo muxdith ah ayb oo yacni xadaay aw lam yanwi ama ma niyeysanin niyadii buu ka tegay ow aqala biruknin min arkaani salaati buu dhimay ow shardin min shuruudihaa wakadalika sawmu ayaami nahyi baa la mida o naxwu dalika faalcibaadatu fi hadihi lmasaa'ili baailatun ayb meel marka culamadu inay isku khilaafaana dhici karta shay marka qaacidadan ogow laakiin tadbiiqeedaa laysku khilaafi karaa ayb maalan tadbiiqu marka waxaa laysugu khilaafi karaa xariir mara xariira ninka ma ku tukan karaa nin salaadiisa ma ansaxaysaa yani xaaraanha oo ay tawalogii xariirta waa xaaraan laakiin ku tukashadeeda in cawrada lagu asturto xanaabiladoo kale waxay leeyihiin ma maya nahyigan oo xariirta lagaa reebay wuxuu dhex gelaa bay leeyihiin shardi min shuruudi salaa oo satrulcawra ayuu dhex galay ma kala baxayaan salaadaas baail waa lagu celinaa shaaficiyadu waxay leeyihin maya shardigu waxaa weeyaan in cawrada la asturo waay waxa lagu asturaa khaarij waay na wax ka baxsan ayb cawradan in la qariyo bis baa la rabaa na shayga lagu qarinayo shay khaarij salaada ka yani shuruudda iyo salaada ka ah waaye waa nahyi khaarij abuu ah galay tasixu salaatu maca alisaa'ati kusoo celima la dhahayo ileyn waxaa lamid ah salaatu fi daari lmaqsuuba guri bililiqaa ayuu ku dukaday maalan xanaabiladu waxay leeyihiin makaanka salaada ma ka dhex bixi karan waa baail marka mara maqs oo booli ah buu ku dukaday sidoo kale shaaficiyadu waxay leeyihin maya salaad meel inuu ku dukado unbaa ninkan la amray meeshay ahaataba ee laakiin tan nahyigan oo dadka guryahooda inaan la dhicin iyo salaad shaqo kuma lahan ay leeyihin salaadda waa ansaxa oo ninkan salaaddii soo qalleey ma la dhahaayo dembigiisana waa leeyahay wabilila inay isku khilaafaan waa dhacdaa marka maamuurka iyo manhiyaadka shalay baabkaan maraynin waa dhici kartaa inay isku khilaafaan oo ninka asagoo najaaso korkiisa saaran hadduu dukado maxay gelee masagoon is-ogeynu salaaddii saa ku tukaday waa soo celinaya shaaficiyada agtooda maxaa yeelay waxaan maqan shardi dahaaradu waxay leeyihin waa shardi taasaa meesha ka maqnay bacdi almadaahibna waxay leeyiin xanaabilada oo kale ma soo celinayo sababtoo ah najaas inuu iska ilaaliyo yaa laga rabay yani waxaan ujeedaa yacni najaasada waa manhi salaada dhexdeedana war najaas yaynan kugu soo kordhin oo aynan kugu soo darinin ayaa la la amray najaasta waa laga reebay iyaga marka waa le najaastu waa min almanhiyaat kuwana waxaynima ma'muura hadday manhiyaad noqoto marka nisyaanna darteed oo u sameeyey salaaddiisa waa iska taama ma soo celinaa shaaficiyadu waa soo celinaa bay leeyihin lianna shay ma'muura halal ku dhacay hadhow marka khilaafkooda un qaacidada waa isla ogol yihiin tadbiiqa marka hadhow khilaafka uu ku wareegaa iyo fahamkiisa ayb markaa wuxuu yidhi wa in kaana taxriimu laa yacuudu ilaa nafsi اlcibaadati hadduusan u noqonaynin walaa shardihaana uusan u laabanaynin faina alcibaadata صaxiixatu cibaadadu waa saxiix maca taxriimi lala qabo xaaraanta waa gooni cibaadadu lak waa saxiix kalwuduui fi linaai lmuxarami wuxuu ku weysaystay weel xaaraan dahaban aw fidatan aw maqsuuban weel booli ah ayuu ku weyse qaatay salaad waa iska ansaxa bay leeyihin maxaa yeele nahyigan boolidu waa baab kale tanna salaaddii kuma dhex jira shuruudii salaadana ka mid maaha ayay dhahayaan aw sallaa waa tukaday wa calayhi cimaamatu xariirin isagoo wato cimaamo maxay u dhahayaan xanaabilada sheekh waa xambalin ah isaga muxuu u leeyahay marka cimaamada isaga wuxuu leeyahay marada satrul cawray gelee satrul cawrana marka shardiga maro xariir hadduu qofka ku tukado oo hoosgunti ka dhigto nahyigii wuxuu soo gelaa min shuruudi salaah oo satrul ah kaas marka ay kama ogola ima cimaamadan laakiin satrul cawra maba hayn baa walba iyada ziine unbaa layskaga watay soomaa hadday xariir noqoto taxriimaa ku dhacday laakiin waa ka baxsan tahay shuruudii maadaama shuruud ay ka baxsan tahay صaxat الsalaaةu maca اsaati aw khaatamu dahabin faraanti dahaba isagoo watuu dukaday waa ansaxa salaada faraantiga cawro laguma astura shardi uma noqonaayo salaadana kuma dhex jiro ayb faالsalaatu صaxiixat maca xurmati dad marka waxay u malayn karaan qaarkood yani in xariirtii la banaynaayo iyo beliliqadii in la banaynaayo ayaa qaar isaga malayn karaan saas maaha taxriimka beliliqada iyo dahabka nimanka layskuma haayo ee waxaa laga hadlaya waxay tahay salaad ma ansaxay wax kale waa waxa laga hadlaya qofkuna shayga laga hadlaya haddii uusan fahmin meelo kale kaleu ka hadlaya daa'iman wabillahi towfiiq sal l